noqdaan kuwa ay ku heshiiyeen labada qof ee isguursanaya azawj wazawja marka ugu horeynba shuruudda sidaasi loo fahmo shuruud waa qaar uu shaaricu dejiyey alla subxana wa tacaala ayaa dejiyey shuruuddaasina qaar la bedeli kara maaha nooca kale shuruuddu sida aynu arki doonno waa shuruud ay labada qof ee isguursanayaa ay kala saxeixdeen oo ay ku heshiyeen waay waxaa laga yaabaa yacni in aynu in badan ka hadalno culimmadu ay noo tilmaameen arrimo kale oo la xidhiidha guurka oo tusaale ahaan oo kale yacni side sida carruurta loola dhaqmaayo sida la isku ixtiraamayo sida loo kala dambeynaayo waxaasoo dhami waa ayhal khawad waa arrimo muhima oo labadii qof ee isqabay ku saacidaya inay ku wada noolaadaan nolol wanaagsan laakiin waxa meesha taalla oo aan marnaba laga fakan karayn in guurkii uu leeyahay waajibaatun wa mas-uuliyaad waajibaad iyo mas-uuliyaad haddii aan waajibaadkaa iyo mas-uuliyaadkaa aan laga soo bixinna waxa weya markaa waxaa imanaya iskhilaaf iska hor imaatan iyo in laysfahmi waayo ayaa ayuha alikhwa walkhawaat imanaysaa in badanna ayuha alikhwa alkhawaat yacni waa laysku qabtaa mas-uuliyaadkaasi iyo waajibaadkaa waa laysku qabtaa xitaa waxaa dhici kartaa ugu horreynba in aabbaha iyo inantiisu aabbaha iyo gabadhiisu ay isku qabtaan waajibaadkaasi iyo mas-uuliyaadka oo maelkii oo kale uu ay inantii aabbaheed ku tiraahdo ninkan baan guursanayaa ee ii guuri aabbihiina uu yidhaahdo kuuma guurinaayo ninkan oo ma ogoli shareecadu may dhigtay ayuhalikhol khawaad qaab iyo hab lagu kala xukumaayo Eh, aabbihii iyo inantiisii mise arinku waa arin iska furan weeyaan walidaalika ayaa waxaynu leenahay ayuha lkhulakhawaat waa in la fahmo oo la barto oo cilmi iyo aqoon loo yeesho yacni shuruudahaasi uu ilaahay subxaana wa tacaala uu u guurka isla markaana la fahmo oo wacyi loo yeesho maxaa bannaan ee ay ninka iyo haweenaydii isguursanayaa ay shuruud ka kala dhigan karaan maxaanse bannaanayn hareecadii waxa weeyaan waa diin ilahi subxana wa tacaala inoo kaamil yeelay ayuha alikhwa walakhawaat waxa aynu maadaama ay masaa-ish yihiin masaa-il fiqhiya waxaa habboon in loo noqdo culimmada waaweyn in loo noqdo ayaa habboon waayo waxa weeyaan haddii anu aan maanta o dhan iska hadlo Eh, dee hadalkaygu waxaa dhici karta in aanu dadka qaarkood aanu u cuntamin baaba laga yaabaa walidaalika ayaa waxaa loo baahan yahay in marka masaa-isha fiqiga dadka loo sheegayo waa in loo akhriyo waxaa culimmada waaweyn ee lagu kalsoon yahay ay masaa-ishaasi ay ka yidhaahdeen masalada guurkuna maaha masalo sahla ayuha alikhwa alakhawaat eh, kolkaasi waxaan doonay in aan muxaadaradani aan inooga akhriyo kitaab uu leeyahay fadiilatu sheekh maxamed saalix bin cuthaymiin raximah allahu tacaala oo waa mudakaro fiqhiga weeyaan uh, sheekhuna eh, raximah اllahu tacaala wajazaa allahu cana wcala lmuslimiina khayra wuxuu ilaahay ku manaystay fiqh iyo faham diinta oo aad iyo aad u xeel dheer iyo faham uu fahansanaa waaqica ay dadka muslimiintu ay ku nool yihiin oo u suuro geliyey inuu yani waaqica muslimiinta iyo mashaakilka ay ku nool yihiin oy mashaakilkaasi mashaakilka guurku inuu si toosa ugu xidho yani shareecada iyo fiqiga ku dhisan kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam awalan inta yani aynaan shuruuddaasi ayuha khwalakhawaat yani aynaan aad u wada dhexgelin waxa uu sheekhu tilmaamay oo uu yidhi in guurka ay ku fulayso axkaamtii shanta ahayd oo waxa weeyaan mar waajib buu noqonayaa mar xaaraan buu noqonayaa mar makruuh ayuu guurkii noqonayaa marna wuxuu noqonayaa mubax marna saasoo kale mustaxab buu noqonayaa haddaan yar maro tusaalooyinka uu sheekhu ka bixiyey raximah llahu tacala masaa-ishaasi wuxuu yidhi guurku wuxuu noqonayaa mararka qaarkood waajib oo qofkii ninkii waxaa ku waajiba inuu guursado waa qofka naftiisii uga cabsada ama uga baqda zina uga baqdaa waayo lianna tarka zina waajib in zinada laga tago laga fogaadaa waa waajib qaacidada fiqigana waxay leedahay maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi afahuwa waajibun wixii waajibku isaga la-aantii aan la helayn waa isagiina waajib buu noqonayaa guurkii wuxuu noqon karaa mararka qaarkood xaaraan buu noqon karaa bal fiqhiga culimada islaamka u fiirsada guurkii ayaa lagu leeyahay xilliyada qaarkood qofkii xaaraan bayba ku noqonaysa inuu guursado tusaalaha sheekhu uu bixiyo waxa weeyaan haddii dhul gaalo oo muslimiinta dagaal kula jira haddii aad ku nooshahay ooy daar xarb tahay de haddaad caruur ku dhasho waxay fuqahadii islaamku ay leeyihiin buu sheekhu yidhi waxaa imanaysa in yacnii daaru xarbigaasi carruurtaadii lagu dilo amaba caruurtaadii lagu boobo ay faraahagii ay ka baxaan waxaa kaloo ka mida buu yidhi xilliyada guurku ninkii xaaraan ka noqonayo in nin xaas lihii uu doono inuu xaas kala yeesho laakiin uu ka cabsanayo musbaqan in aanu laba dumara cadli u samayn karin uu ka cabsanayaa oo wuxuu isleeyahy hadii aad xaas kala keento cadligii uu ilaahay subxaana wa tacaala uu ina amray ka soo bixi maysid e, markaa guurkii qofkaasi xaaraanbu ninkaasi guurkii xaaraan buu ka noqonaya buu sheekhu yidhi lianna allaha tacaala yaquul fain khiftum an laa tacdiluu fawaaxida saas weeyaan guurka mararka qaarkood waa waa makruuh buu sheekhu yidhi wuxuu yidhi tusaale ahaan idaa kaana faqiiran laa shahwata lah nin faqiira oo saboola ah, oo wuxuu reer ku dhisa aan haysan taana ku darsaday inaanu shahwadba lahayn oo ilan de waxa weeyaan raqbaddii dumarka uu qabay oo xaaskiisii aan dhinacii furaashka iyo galmoodka aan yacni ka raali gelanayn hadduu yahay oo faqri iyo shahwad la-aan isku darsaday waxaan waa loo karaahaystay buu sheekhu yidhi qofkaasina guurka bimacnaa dee waxaa keliya uu soo kororsanayaa uun dee waa nafaqaad iyo masruuf iyo biil aanu awoodu lahayn walaysa ladayhi shahwa in shahwadna ma laha guurka sheekhu wuxuu yidhi wa yubaaxu waa la bannaynayaa mararka qaarkood mubaax buu noqonayaa idaa kaana shahwata lah a idaa kaana haniyan laa shahwata lah waa nin hodan ah oo ilaahay subxana wa tacaala maaliyo xoole kumanay ku manaystay laakiin shahwad ma lahaa kolkaasi yacnii muxuu faqiirkii kaga duwan yahay dee kani xaaskiisii dhinacii inmaalka waa uu ka saacidayaa waxa weeyaan haweeneydaasi wuxuu ku anfacayaa inuu xoole iyo masruuf uu siiyo isagiina wuxuu ka faa'iidaysanayaa dee wuxuu ku faa'idaysanaya soomaalidu tiraahdo dabkay u shidaysaa u weheshanayaa yaa wanaasa siday carabtu tiraahdo oo saasaaba loo guursadaaba inuu qofku iska weheshado uun lacag waa haystaa laakiin waxa weeyaan yacni shahwad ma laho haweenaydii kama raali gelinaya haddii iyadoo isaas raali ku tahay wayustaxab guurkiina waxayn waa mustaxab sheekhu wuxuu yihi wahada huwa mar walba saasaana asalaa sida xadiiska nebiga sala allahu calayhi wasalam macruufkee taqaanaan xadiiskii cabdillahi bni mascuud radi allahu canhu yaa macshar shabaab man istaطaaca minkum alba'ata falyatazawaj fainahu aqadu lilbasari waaxsanu lilfarj wman lam yastaطic facalayhi bالsawmi fainahu lahu wijaa xadiiska macruufkee taqaanaan shantaa xaaladoodba ee axkaamtii wuu soo gelayaa guurkii haddaba sheekhu wuxuu yidhi guurku yacni dabcan shuruudihiisii Eh, ayuu dhex geli doonaa laakiin awalan waqabla kulli shay eh, guurkii muxuu ku ictiqaadayaa guurkii muxuu ku kuntamayaa wuxuu sheekhu yidhi biiijaabin wa qubuulin iijaabin wa qubuul eh, iijaab iyo qubuul waa maxay iijaabkii waxa weeyaan waa allafdu asaadir min alwaliy aw man yaquumu maqaamah allafd asaadir min alwaliyi aw man yaquumu maqaamah waa hadalka ka soo baxa weliga yani weliga gabadha ama qofkii isagu u wakiishay qubuulkuna waa maxay waa aqbalaadii weeyaan iijaabkii waa in lagu ogolaaday inaad gabadhaa guursan kariso oo yaa kugu odhanayo ogolaanshahaasi carabkiisa uu kasoo yeedhayaa waa weligii oo man yaquumu maqaamah sidii wakiilkii oo kale ila waa qof wakiilan karta haddaad joogine qubuulkiina adigaba aqbalayo waa aqbalaadaadii weeyaan oo waa e, hadalka ka soo baxaya min الزawji oo man yaquumu maqaamah oo man yaquumu makaanahu sheekhu qofka isagii meeshiisii istaagaya e, sida weligu qof u wakiilan karaayo iijaabkii zawjkiina qofku u wakiilan karaa qubuulkii sheekhu e, wuxuu halkan uu carabaabay raximah اllahu tacaala in buu yidhi la tacyiiniyo ah, oo maelkii oo kale yacni eh, qof qoftani la guursanaayo waxa weeyaan cidda ay tahay in eh, bimacnaa ama magaceega lagu tacyiiniyo laydhaa in eh, inantayda faatimo ayaan kuu guuriyey ilinu zaynab iyo caashana leewa sooragal soo maaha marka waxa weyan waa inuu tacyiiniyo oo carabaabo magaceega uu ku sheego oo idhaa inantayda faatimo ayaan kuu guuriyey ama waa inuu ku tacyiiniyo wasfi ay leedahay oo uu hablahayga ama gabdhahayga ugu weyn ayaan kuu guuri waana la yaqaanaa oo laisla fahamsanyi in hablihiisa ama gabdhihiisa ta ugu weyni ay tahay faatima ay tahay haakada wuxuu sheekhu uu isla markaa ka digay haddii aad wakiil tahay haddaad wakiil tahay maelkii oo kale ood odhanayso Uh, waxa weeyaan inantayda adiga waa wakiilan qof baa kusoo wakiishay weligii baa kusoo wakiishay marka waxaad ku leedahay zawjkii baad ku odhanaysaa waxaan kuu guuriyey faatimaan kuu guuriyey faatimo ayaan kuu guuriyey soo ma dhici karto in weliga kusoo wakiishay uu leeyahay inan laydhaa faatimo adigaagan wakiilkiina inaad leedahay oo dashay inan faatimo laydhaa dee waa tee weeyaan ma faatimada mise waa faatimadiisa sidaa ayaa loo baahan yahay in masaaisha ila waa axkaam sharciga weeyaane in saa loo kala yani e, e, e, caddeeyo oo arrintu ay muuqato man اladii yaquumu maqaama wali buu sheekuu yidhi waxa weeyaan waa waa wakiilkii weeyaan wakiilkuna waa qofka aad u wakiilatay inuu ku tasarufo inta aad nooshahay yani arrimo aad leedahay ama waxay noqon kartaa wakaalada caama ama wakaalad khaasa ay noqon kartaa marka wakaaladii khaaskeed waxaa ka mid a inaad tiraahdo yacni akhii inantayda ayaa la guursanayaa magaalada ma joogo safar baa ku maqanay marka adigaa ka wakiya masalada kale uu sheekhu soo bandhigay waxa weeyaan iijaabka iyo qubuulka waxa weeyaan miyaa loo shardiyayaa inay noqdaan kelmadaha alinkaax wataswiij mise shardi maaha oo waxaa loo baahaya inaad tiraa zawajtuka kelmaddaasi mise kelmadoo aan kelmadaha ahayn lafdiga alinkaax wataswiij aan ahayn buu guurkii uu ku hirgelayaa oo sax ku noqonayaa sheekhu wuxuu yidhi fii hada khilaafun bayna alculamaa culimmadu masaladaasi way isku khilaaftay e, culimmada waxaa ka mid a qolole waxa waajiba waa in labadaa lafdi in uu isticmaalo qofkii isagu yaqaana luqada af carabiga ah, laakiin qofkaan af carabiga aqooni luqadiisiibuu ku odhanayaa oo guurkiibuu kelmadaasiiba ayuu ku isticmaalayaa daliilkoogu waxa weeyaan buu sheekhu yidhi ana caqda nikaaxi warada fi lqur'aani haakada ah, fankixuuhunna buu ilaahay subxana wa tacaala uu yidhi xadiiskii cabdulahi bn mascuudna wuxuu yidhi yaa macshar shabaab man istaaca minkum lbata falyatazawaj marka waa fankixuuhunna aayadda xadiiskana falyatazawaj marka qofkii af carabiga yaqaanaa waxa ay culimmada qaarkood ay leeyihin waa in labadaa kelmadood ay isticmaalaan marka marka guurkii la samaynayo wa qaala bacdu lculamaai culimmada kuwo kaloo ka mida ah ayaa waxay idhaahdeen maya wuxuu guurkii uu ku sax noqonayaa kelmad walba oo yacni faa'iideynaysaa in guur iyo nikaax loola jeedo waay waxa weeyaan alnika fahuwa saxiix markaa nikax sax mu noqonayaa buu yidhi waxayna in soo deliishadeen dabcan axaadiis nebiga sala allahu calayh wasalam in ka soo aroortay waxaa ka mid a ah gabadhii nebiga nafteeda u hibaysay ee dabeetana uu saxaabi u guuriyey markii dambe wuxuu nebigu sal ly slm ku yidhi waxaan kugu mulki siiyey bimaa macaka min alqur'aan waxaan kuugu guuriyey muu odhan waxaan kuugu mulki siiyey eh, bimaa macaka min alqur'aan wixii qur-aanaad aada haysid eh, sheekhu wuxuu radiyayaa cala alqaa'iliina biishtiraadi alinkaaxi wataswiij culimmada shardi ka dhigtay waa in la isticmaalo eh, nikaax iyo zawaaj labadaa kelmadood ayuu radiyayaa naruddu calayhim biamrayn buu sheekhu yidhi laba arrimood baan ku radiyaynaa inuu qowlkoogu qalad yahay wuxuu yidhi waxaynu ognoo kale haddii labadan lafdi ay qur-aanka ku soo arooreen fankixuuhunna sunnahana ay ku soo aroortay falytasawaj sheekhu wuxuu yidhi waxa qur-aanka ku soo arooro kale maxay waaxalla allahu lbayca lafdigaasaa qur-aanka kuso aroori shekhu yidhi waaxalla allahu lbayca ilaahay bayca wuu xalaal yeelay dayb markaa sheekh wuxuu yidhi mar walba ood wax iibsanayso ma inaad lafdiga bayca aad ku iibsataa oo haddii aad lafdi ama kelmad kale aad markaad wax iibsanayso aad ku isticmaasho hal macnaa daalika in eh, ganacsigaasi iyo kala iibsigaasi aanu bannaanayn waay ta labaad eh, sida kale loo rodiyey qolada labada lafdi shardi yeesho waxa weeyaan wuxuu sheekhu yidhi siiqada annikaax laysat min alcibaadaat maaha cibaadaadka ilaahay loogu tacabudaayo alfaadooda katashahudi iminka atixiyaadkaoo kale waxa weyn waa inaad salaada markaad ku jirto waxaad ilaahay ugu cibaadaysanaysaa in alfaadii axaadiista nebiga sala allahu calay wasalam ka soo aroortay inaad akhrido laakiin haddaad alfaad kale oo xitaa macnihii tashahudka iyo atixiyaadka tilmaamaysa haddii aad salaada markaad tukanayso aada akhrisato dee salaadaadi waa baatil tashahudki tashahudkiina kama ansaxaayo marka wax weeyaan tashahudkoo kale waxa ilaahay loogu dhowaanayaa in alfaaddaasi sida ay nebigo nebiga sal ly slam uga soo arooreen in loo akhriyo laakiin marka la guursanaayo marka wax la kala karaysanaayo marka in wax la kala iibsanaayo in alfaad gaara loo shardiyo sheekhu wuxuu leeyahay ma banaana sheekhu markaa wuxuu yidhi in uu guurku ku hagaagayo eray walba iyo lafdi walba uu maqsuudkiisii xaqiijinayaa wuxuu yidhi wahada alqowlu aladii ikhtarnaahu qowlkaasi ayaanu doorannay oonu u aragnaa inuu isagu sax yahay wa huwa qowl sheikh اislaam taymiya sheikh sheikhulislaam ibnu taymiya qowlkiisii weeyaan wa huwa araajixu qowlkaasi baana raajixa almuhim ayuha اlikhwa alakhawaat waxaynu leenahay guurkii waa ku hirgelayaa lafdi walba ama eray walba oo maqsuudkiisii tilmaamaya sida marka wax la kala iibsanaya baa mushtariya ganacsi lagu jiro uu ganacsigii iyo iibkii iyo baycii uu ku hirgelaayo lafdi walba oo yacnii labada qofee yacni caqdiga in wadagelayaa ay isku fahmayaan maqsuudkii kontraadka ama caqdiguna uu ku hal ku in ku in eh, hirgelaayo sheekh wuxuu waxaan halkan kaga hadlayaa shuruudda uu ku ansaxaayo caqdigii guurku waana muhim waayo ayuha likhwa alakhawaat marka uu nin haweenay guursanayo dee waxa weeyaan sidaa ay culimmadu idhaahdaan sheekh maxamed baan mar kale ka akhriya isagoo meel kale kaga hadlayay raximahullah uu yidhi mar allaale marka caqdigaasi guurka marka laguu guuriyo haweenaydii haweenaydaa waxaa xalaal kaaga noqonaya waxyaabo aan xalaal hore kaaga ahayn oo xaaraan ka ah balidku qiyaasa xikmadda ilaahay sgaramaysiin imanka kuwan liberalska ee adduunyadan imanka yacnii iyo fasaadka iyo fujuurka ku wada waxaana laga baqanaya in afkaartaasi qaar muslimiina ay cuquushooda gasho qaar ba waxay koranayaan oo haddaan la saaxiibo gabadha maxaa ka macnaa dee waad aragteen ataa waxay koranayaan waa my partner bay ka odhanaysaa my partner ama ninkiibaa naagtii waanaya sheis my partner oo kelmaddii husband iyo wife iyo marriage ayaaba meesha laga saaray oo dee waxay gaadhay in dowladdani aynu ku dhex noolnahay madaxweynahaygu ninkan faasiqee faajirkii uuba gaaray heer uu yidhaha waxa weeye laba ninna waa isguursan karaan laba dumarna waa isguursan karaan waay kolkaasi yacni in guurkii markaad guursato hadalkii sheekh maxamed baan wadiyey raximah allahu tacaala wuxuu yidhi mar allaale marka guurkaasi lagu ansaxiyo haweenaydaa waxa xalaal kaaga noqonaya waxyaaba hore xaaraan ka ahaa iyadiina waxa xalaal u noqonaysa dhinacaaga waxyaaba hore xaaraan uga ahaa dee maxaaba layskula hadhayba soo tan yani khalwada la wada gelaaye jimaacu ka dhexdhacaye ee ee yani waxyaaba xaaraan ka ah oo haddaad hore u samayn lahayd dunuub waaweyn aad ku dhici lahayd ayaa ilaahay xalaal kaaga dhigay bimujaradi maadaa caqdi saxiixa oo idin dhex maray markaa kuwa ku odhanayaa oo hadday bartnarkayga tahay ama uu bartnarkayga yahay amaba aanu saaxiib nahay boyfriend geerfriend aanu nahay annagaa waa isaqballe warqadan naloo qorayaa maxay macna samaynaysaa iyo contractani haadaa kalaamun zanaadiqa weeyaan hadallada noocaasa ah waxay dhaa kuwa zanaadiqada in diin diinba aan rumaysnayn ee ilaahay aan tacdiimin axkaamtiisa ayaa ayaa hadallada noocaasoo kale ku hadlaa laakiin qof tacdiiminaayo oo weyneynaya axkaamtii ilaahay iyo xuduuddiisii laa yumkin fii ay xaal min alaxwaal in hadalkaasoo kale carabkiisa ka soo dhici kari oo caqdigaa dhan ee miaaqa qaliidkaa ah uu yidhaahdo muu muxuu macna samaynaya differencekuu samaynaya waa maxay masaal khatara weeyaan marka ha digtoonaado marka maadaama ayuha alikhwa alakhawaat oo caqdigii zawaajku uu u weyn yahay uu yahay amr cadiima oo ilaahay u weynaysiiyey waxa loo dhigay shuruud baa loo dhigay shuruuddaasi uu ku ansaxayo caqdigii kolkaasi shuruuddaasi ayuhalikhwa akhawaat kuwa ilaahay u dejiyey ee shaaricu u dejiyey waa shuruud aan la bedeli karin shardiga ugu horeeya ee sheekhu sheegay waxa weeyaan waa tacyiinu zawjayn ninka iyo haweenayda isguursanaysa waa in la tacyiiniyo waa inagii hore usoo u soo warrannay ee maxaynu nidhi dee waxa weeyaan weligu ha yidhaahdo in horta baa lagu tacyiininayaa waxaynu imaa biwasfin saan buu sheekhu yidhi yakuunu bilismi wa yakuunu bilwasfi horaan usoo sheegay inanta la guursanaayo waa in lagu tacyiiniyo oo la yidhaah waa ma garanaysaa magaceega caasha aabbuhu inuu saddex hablood leeya laga yaabo afar hablood oo caashiya faadimiya khadiijiya aamina marka waa in la ogaado oo magaceega loogu tacyoonay maanta waxa la mehrinaya faadima la mehrinaya ama waa in wasfigeega lagu tacyiiniyo wasfigeega iyo tilmaanteeda oo laydhaa inantayda ugu weyn hablahayga marka waa la yaqaanaa inay faadimo tahay amaba bilishaarati in gacanta lagu fiiqo hadii inanta la mehrinayaa ay majliskii fadhido oo afar hablood baa fadhiya labadiisii hablood markaa uu idhaahdo taasi uu gacanta ku tilmaamo markaa saddex siyood baa inantii la guursanaayo lagu tacyiininayaa imaa bilismi kaasi waa mid magacii aw bilwasfi ama tilmaan la tilmaamo oonu sheegnay inuu idhaahdo hablahayga ta ugu weyn oo kale aw bilishaarati haddii ay majliskii caqdiga lagu samaynayey iyo nikaax lagu samaynayey haddii ay fadhido waay inta aanan masaladan aadan ka gudbin ayuha alkhwa alkhawaan waxaan doonayaa inaan isdul taago hadalka sheekha ee ah tacyiinu zawjayn in nin zawjayn maxaa loola jeeda waa la sharxo waayo maanta waxaa la doonaya in wax walba la marin habaabiyo oo dee obama waa ka maanta yidhi waxa weeyaan laba nin ba isguursanaya ama laba dumara isguursanaya saasuu yidhi oo waxa weeyaan waa waxaan horo loo maqal weeyaan in nin dowlad madaxweyne ka yihi oo idhaa waxa weeyaan guurkaasi eh, eh, dee guurba in lagu magacaabo deba mahaba hareecada guur maaha walidaalika ayaa marka tacyiinu zawjayn ayaa meesha waxa ka baxaya haddii laba ninoo geeysi caafaan allahu wayaakum ay leeyihiin waanu isku imanaynaa marka haddii haddii john iyo david la tacyiniyo guurkiima sax ma sax maaha waay haddii laba naagood ay leeyihiin waanu waanu magaranaysaa aanu dalo noolanayo guur baanu doonnaa haddii ma garanaysaa eh, heblaaye heblaaye la tacyiiniyo guurkii ma saxba guurkii sax ma nooma maaha waxaas wax baatila waa waa macsi weeyaan haadaa waxa weeyaan waa zanaadiqada iyo kuwa aan diimaha aan ictiraafsanayn inshaqadooda weeyaan tacyiinu zawjayn waa inaad fahamto waa hebel iyo heblaayo ah. hadduuna nin iyo haweeney hadday ahayn waxaas waa shuqul muslimaahe waa waa shuqul gaalo weliba gaalada xitaa kuwooga conservatifkii ee yahuud iyo nasaaradu way diidan yihiin ee shaqadani waa shaqada zanaadiqadaan yidhi kuwa aan diimamo rumaysneen ee waxa weeyaan qumanahooga qoorta loo geliyey ee xalaal iyo xaaraan midna aan aan kala soocayn sheekhu wuxuu yidhi hadduu ninku ku idhaahdo weligii baa loola jeedaa hadduu zawjka uu ku idhaahdo labadayda hablood mid baan kuu guuriyey ma lama ogolaanayo hadduu yidhahdo labadayda hablood mid baan kuu guuriyey tacyiin ma aha ee waa in la tacyiimiyo mafaadumaad ujeedaa mise aaminaad ujeedaa labadeeda horood mid baan kuu guuriyey ma shaqaynayso shardiga labaad ee caqdigii guurka loo shardiyey sheekhu wuxuu yidhi waa ridaahumaa yacni azawj waazawja ninkii iyo haweeneydii waa inay iska raalli yihiin dabcan ninkii waa garanay in walaasha muslimadda in guur lagu qasbo waa arin shareecada islaamka ka soo horjeeda oo looma ogolaa haddii buu sheekhu yidhi nin lagu qasbo inuu haweenay guursado aanu doonayn dee guurkaasi ma ansaxayo guurkaasi waa guur baatila wakadaalika buu sheekhu yidhi haddii gabadhii ama haweenaydii lagu qasbo inay guursato nin aanay doonayn oo fiirso halkan farqi uma dhexeebooyuu yidhi hadday bikra tahay inan yar oon hore loo soo guursan hadday tahay amaba hadday garoob sayibah oo carmala ay tahay farquma dhexeeyo ah, inantii yareed ee bikrada ahayd in hore loo soo guursan aabbaheed ma qasbi karaayo guurku ma qasbaayo gabadhii garoobka ahayd iyadana lagu qasbi maayo eh, sheekhu wuxuu daliishanayaa xadiiska xadiiska nabiga sala allahu calayhi wasalam ee odhanaya laa tunkaxu lbikru xataa tusta'dan walaa tunkaxu thayibu xataa tusta'mar marka labadiiba halkaasa loogu dhameeyey bikraddii baa lagu yidhi yaa rasuula wa kayfa idnuha see loo garanayaa inanta bikraddii inay ogolaatay guurka wuxuu yidhi nebigu sala allahu alay an taskuta waa inay aamusto laakiin xadiiskan buu sheekuu yidhi halkan yacnii inantii bikradda ahayd ee yareed een guur hore soo arag iyo gabadhii carmalka ama garoobka ahayd wuu maalinkaa maanta a kala saaray waay gabadhii garoobka ahayd carmashii tatakalam way hadlaysaa laakiin tii bikradda ahayd waxa weeyaan aamuskeega ayaa calaamad u ah inay guurkaasi ay waafaqday wa cillatu tafriiqi carmashii iyo bikraddii maxaa loo kala saaray waxaa loo kala saaray lianno gabadha haweeneyda carmalkii rag hore ayay soo aragtay rag hore ayay soo aragtay jarabad markaa inay ku dhiirato baa dhici karta inay dee arrinka ay tiraa anu raalli kama yihi ama raalli baan ka hay oo aan laakiin alcaada dhaqanka muslimiintu waxa weeyaan in bikradda inanta rag hore aan aragi aanay aqoonba sida ragga loola hadlo oo malugu ninka maanu aabbaheed hatuu xitaa ku idhaa waan kuu gurinayaa inay kaba xishooto kaka xishooto oo aamusto ayaa laga yaabaa waay marka aamuskeygaasi ayaa loo ictibaaray inuu yahay ogolaansho ay ogolaatay guurkii cumuuman masaladan waa inaynu fahmno oo ah in labadoodiiba ama bikrad ha noqoto ama maalinkaa maanta sayib ha noqotee labadiiba waxa weyaan aabbihii iyo awliyadii kuma qasbi karaan guur iyo zawaaj aanay raalli ka ahayn sheekhu wuxuu soo bandhigayaa waxaa sheekh maxamed ku jeclay raximah allahu tacaala ee axkaamta fiqiga iskama dareeriyo ee wuxuu isdultaagaa mashaakilka ijtimaaciga ee muslimiinta haysta marka mushkilad buu ayuu iminka uu halkan kaga hadlaya wuxuu yidhi miyay u bannaantay aabbaha in inantiisa bikradda ah uu ku qasbo guur way dhacdaa oo xitaa waxay ku odhanayaan inantii aabbo duciya habarka dooro inna ilahi na oo maxaa ducii habaa loo kala dooransiinayaa ilaa waxa weeyaan ninkani wuxuu noqonayaa shariiku xayaatiha nolosheeda ayay la wadaagaysaa ninkan hadday imanka aabba ka xishooto waxaa laga yaabaa berri ka maalin inay nacdo waa yacni tajribaanu taa ku aragnay in inani aabbaheed aysiri raali geli oo habaarkaasi ducada ka doono oo iska ogolaatay guurkii laakiin bacda sana bacda santayn dee waan inaan raalli ka ahayn ah way isqasbaysuun dabeetna uu guurkii u faylyar iyo fashal uu ku dambeeyey sheekhu wuxuu yidhi masalada ah inanta yar ee bikradda ah ama ama hayraatee ama weynaatee miyuu aabbaheed qasbi karaa wuxuu yidhi haadihi اlmasala ikhtalafa fiiha alculamaau culimmadu masaladan way isku khilaafeen buu yidhi alra'yi alawal wa hada yani waxa weeyaan waa ammaanada cilmiga weeyaan masaladan waa in culimmada aaraadooda lasoo wada naqilo dabeetana sheekhu wuu kala tarjiixinayaa labadaa ra'yi wuxuuna inoo sheegayaa ra'yiga isagu u arko inuu xaqa iyo daliilka kitaabkii sunnaha uu waafaqsan yahay alra'yi alawal ra'yiga hore wuxuu yidhi yaquuluun waxay odhanayaan aabbaha waxa u bannaan inuu ku qasbo inantiisii bikradda ahayd inuu u guuriyo wahiya laa turiid iyadoon doonayn saasay yidhahdeen aabbaha waxa u bannaan inuu inantiisii bikradda ahayd uu ku qasbo inuu u guuriyo nin aanay doonaynin wayastadiluuna lidaalika biaharin wa nadar waxayna u deliishadeen xadiid iyo arrin caqliya oo wax macquula arrin macquula ay u iyo iyo xadiid xadiisku waxa weeyaan waa xadiiska yacni bukhaari iyo muslim isku waafaqeen oo ah inuu nebigu sala allahu calayh wasalam ah, tasawaja caaisha radia allahu canhaa inuu nebigu caaisha guursaday iyadoo lix jira inan yaroo lix jirana dee eh, laa yuukhad idnuha idankeyga lama qaadanaayo inan yaro lix jira lama qaadanaayo waay taasi waa aarka ay daliishadeen dee nebigu yaaba sal l slam caaisha maxaad ku diidaysaan ma diintii sunnaad kasoo horjeedaan kaasi waa aarka arrinta macquulkaa ay deliishadeenna waa maxay waxay dhahdeen waxaa caado ah oon la diidi kareen by nature cala alfitra waxaan la diidi kareen oo abuurka qofka bini-aadamka o ah waafaqsan inuu aabbuhu yacnii u daneeyo inantiisa oo danaynta aabbuhu u danaynaya inantiisa ayaa ka weyn danaynta ay dadka kale u danaynayaan marka waa arrin fitriya oo aabbaha ilaahay ku abuuray inantiisa inuu dhigo meel aan u cuntamin meel aan u qalmin inuu inantiisa uu geliyo guri ay ku baaba'ayso ay ku halaagmayso oy shaqaa weligeed ku noolaanayso hada laysa min abicati lab bay dhahdeen marka waa arrin macquula isagaana ugu fiiro badan garashada masaalixda guurka inantiisa inantaa yacnii bikradda ee yarinaa waxa weeyaan masaalixda guurkeega iyo mustaqbalkeega calaa wajhin kaamil uma garanaysa bay yidhahdeen waxaa laga yaabaa buu sheekhu inay ku doodaan oo idhaahdaan inay tiraahdo guurkan anuu ma doonaayo diiditaanka ay guurkaa diidana waxa weeyaan taduru nafsaha bidalik sidaa aawadeed ayaa waxaa munaasiba buu sheekhu yidhi in aabbaheedu ku qasbo hadduu arko nin ay maslaxadeeda iyo danteedu uu ku jiro alra'yu thaani ra'yiga labaad waa maxay buu yidhi ra'yiga labaad waa culummada leh innahu laa yumkin innahu laa yumkin suuragalmaba maahaba inuu aabbuhu inantiisa uu ku qasbo nin aan raalli ka ahayn fikraddan yar inuu ku qasbo ma aha wayastadiluuna lidalika biaharin wa nadar sidii kuwii hore ayaa waxay u deliishanayaan xadiid iyo arin macquul oo caqliga qofka biniaadamkii saliimkii uu qaadan karo uu liqi karaa wuuna ka degi karaa ama alahar aharka ay deliishadeen fa yaquuluun waxa weeyaan waa in xadiiskii imankeenna soo maray ah, laa tunkaxu lbikru xataa tustadan ah, laa tunkaxu lbikru xataa tusta'dan inanta bikradda ah looma guurin karo haddii aan idan laga qaadan ogolaasho aan laga qaadan waa xadiiska nebiga sal l slam inan bikrada looma guurin karo xataa tusta'dan ilaa idin laga qaato nebiguna sala allahu calay wasalam waxa uu sheekhu yidhi kamuu soo reebin aabbaha oo muu odhan waxaan aabbuhunbaa inantiisa bikradda ah u guurin kara isagoon idan ka qaadan laakiin owliyada intooda kale walaalkeed iyo adeerkeed iyo adeerkeed waxa weeyaan uma guurin karaan markaa ma jiro nas odhanaya aabbuhu ah, waa xaalad istinaa'iya weeyaan waa exception xaalad odhansa maaha ee owladii oo dhan ayaa la leeyahay uuma guurin kartaan inan bikrada ilaa aad idan ka qaadataan waxaana qaaliba buu yidhi in inta badan sidaynu naqaano dee hablaha waxaa u guuriya aabbayaashood baa u guuriya arrinkaa qaalibkee jira ayaa haddana nebigu sala allahu alay slam uu leeyahay inan bikrada looma guurin karo xataa idan laga qaato daliilka labaadee sheekhu deliishaday waa xadiis imaam muslim raximah اllahu uu soo wariyey oo uu xadiisku wuxuu leeyahay bikradanaa waxa weeyaan aabbaheed amar buu ka qaadanaya markaa sheekhu wuxuu yidhi wa haada nasun fi lmowduuc oo xagkan aabbihii baaba la sheegaba oo la yidhi aabbuhu inuu ka idan qaato waa in waxaan ujeeda waa inuu ka amar qaato in bikraddii inantiisii bikradda ahayd aabbuhu waa inuu ka amar qaato markuu guurinayo wa haada nasun fi lmowduuc nasun fi lbikr waay inantii bikradaheed iyo aabbaheed ayuu nas yahay daliilka saddexaad ee uu sheekhu leeyay waxaa deliishanaya culimmada odhanaysaa inantii eh, bikradaheed aabbaheed uma guurin karaayo haddii aanu idan aanu ka qaadani waxaan waa xadiis cabdillaahi bnu cabbaas radi allahu tacaala canhu uu soo wariyey waay eh, wuxuu leeyahay <clears throat> ana jaariyatan bikran atat الnabiya salى اllahu عalيه wasalam inan bikrada ayaa nebiga u timid salى اllahu عalيه wasalam fadakarat ana abaaha zawajaha wahiya kaariha fadakarat nebigii baa u sheegtay inan bikrada oo yar oo ya ayaa nebiga u timid sal اla alay slam fadakarat ana abaaha zawajaha aabbaheed baa u guuriyey aabbahay baa ninii guuriyey bay tihi wahiya kaariha iyadoo ninka karaahiyeysan fakhayarahaa rasuulu llahi sala allahu alay slam nebigii alle markay u sheegtay nin aanan ogoleen oon karaahiyeystay buu aabbahay iiu guuriyey ayaa waxa uu nebigi sal ly slm muxuu sameeyey fakhayarahaa doorasha ayuu siiriyey khayarahaa bayna albaqaa'i maca zawjiha aw tarki waa cibaarada sheekh maxamed uu xadiiskaa ku tacliiqiyey fakhayarahaa fakhayaraha rasul lahi sal slm nebigii alle ayaa kala dooransiiyey muxuu kala dooransiiyey bayna albaqaa'i maca zawjiha inay la joogto ninkaa aabbaheed uu guriyey iyadoo karaahysatay aw tarka iyo inay iyo inay ka tagto haadihi alaaatu adila buu sheekhu yidhi saddex daliil baanu soo sheegnay waayahay dhinacaas waa dhinacii aharka ama anadar dhinaca macquulkana waxaanu deliishanaa buu ay culimadaasi deliishadeen buu sheekhu yidhi inkastoo aabbuhu uu u daneeyo inantiisa haddana laakiin iyadaa uga danayn badan aabbaheed wixii nafteeda ku tacalluqa waa runtaasi dee qofka saaba isaga arrinkiisa oge marka waxa weeyaan la odhan maayo adugu ku taxakum la odhan maayo waxaa danteeda u aragto adiga ijtihaad kaa tahay inaanay danteeda ahayn baa dhici kartaa marka waxa weeyaan iyada ayaa la eegayaa inay iyadii ay isku danayso ah. sheekh wuxuu kaloo yidhi macquulahaan waxaanu waxaan u daliishanaynaa ilan waa masalada in la tawdiixiyo weeyaane wuxuu yidhi wanaquulu aydan idaa kuntum taquuluun <clears throat> haddaad leedihiin buu yidhi aabbahu ama waxaa tiradaa uma bannaanaa inuu ku qasbo saacadda ay xidhan tahay inantii waxa w mulkigaygu weyan soo maha idinkaale buu yidhi culimmadiina tiri waxa w aabbuhu inantiisayna bikrada ku qasbi karaa inay nin aanay doonin ay guursato ayb dhinaca kale waxaad leedihiin buu sheekhu yidhi aabbihii uma bannaano inuu inantiisii ku qasbo inay saacaddeedii iibiso <clears throat> walaa xabad shaciir inay iibiso uma bannaano oo xoolahaygii magnanaysa ka mid ah. <clears throat> xoolahay ku tasarufaysaa wixii ay doontan way iibinaysaa wixii doontan way mamnuucaysa way way haysanaysaa haddaad saa buu sheekhu yidhi seemaad haddana aad u odhanaysaan waxa weeyaan nafteedii waa inay siiso lihaada arajul alladii takrahu nin aana jeclaynba oo necabtay oo karaahiyaysatay ayuu ku qasbi karaa waad arkaysaa sheekhu dhinacuu tegaayo iyo dhinacuu socdo fatabayana ana alqowl biannahu laa yasixu waxa markaa xaga ka caddaatay buu yidhi qowlka odhanaya aabbihii uma bannaanin inuu inantiisii yareyd ee bikradda ahayd uu ku qasbo nin aanay ogolayn qowl kale uma bannaano oo waa xaaraan qowlkaasi ayaa sax ah aharan wa nadara dhinaca xadiiska iyo dhinaca macquulka waxa weeyaan kaasi ayaa saxa ama araddu calayhim dabcan waxay deliishadeen nebigu sal allahu alay slm ficli abi bakr radi allahu canhu ayay deliishadeen oo ahaa abubakr masowka caaisho lix jira u guuriyey nebigii alle sala allahu calayhi wasalam kolkaasi wuxuu sheekhu yidhi waanu idinku waafaqaynaa buu yidhi waanu idinku waafaqaynaa inay in inan yar oo lix jira ama toddoba jiroo bikrada in nin loo guuriyo arag goreen waay eh, haddii a ataytum lanaa bizawjin haddaad noo keentaan nin nebigii la mida sal ly slam iyo haweeney caaisho la mida noo keena buuri waay noo keena nin <clears throat> nebigii la maqaama sal ly slam iyo gabadh caaisho la maqaama haddaad haddaad noo keentaan dabeetana waxaanu odhanaynaa aabbaha way u bannaantay oo waa xalaal in inantiisa yaree bikradee lix jirka ama todoba jirkaa inuu ku qasban inaanay ogoleen waay teeda kale buu yidhi waxaanu ognahay buu yidhi sheekhu raximah allahu tacaala caaisha marna dhici mayso in ay nebiga karaahiyeysato bal iska daaye sheekhu wuxuu leenahay labadeedii waalid ba waxay ugu ducaynaysaa inuu nebiga alle ugu guuriyey sal alla ala slm waa xaalad aan yanii e, waadixoo muuqato caaisha marna marna dhici kari mayso inay karaahaystay nebiga alle sal l slam bal kaanat tuxibuhu wahuwa yuxibuhaa laakiin markaynu leenahay yani aabbayaashu imanka hablahooga yarar ha u guuriyaan yani nebigii qof la mustawaah la heli maayo sal l slam caaisha haweeney la mustawaa la heli maayo inantaa yara loo guurin waxaa dhici karta in hadhow ay ay rebelliusba noqoto oo tiraa waxa weeyaan anoo yar baa laygu qasbay nin aan aanan raalli ka ahayn imisayna dhacday ayuha ikhwa alkhawaat sheekhu wuxuu isweydiiyey su-aal kale oo ah eh, haddii aabbaheed uu la doonaayo insaanan saalixan fii diinihi wa khuluqihi inantii yarada bikradaheed haddii aabbaheedu dooniyo inuu u guuriyo waxaan ujeedaa bikradii hadduu dooniyo inuu u guuriyo dabcan ama bikrada ahaato halkan baan filayaa inuu sheekhu ujeedo amaba tayb ha ahaatee cumuuman haddii ay inantii ay aabbaheeduna waxaan kuu soo helay nin saalixa oo diintiisu wanaagsan tahay oo akhlaaqdiisu ay wanaagsan tahay iyadiina wa araadad shaksan sayi'an fii diinihi wa khuluqihi dabal fiirso masalada aabbaheed wuxuu keenay nin diintiisii akhlaaqdiisu ay wanaagsan tahay iyadiina waxay doonaysaa inay guursato nin akhlaaqdiisii iyo diintiisiiba ay sayi tahay marka halkan conflict baa meeshii ka dhacay soo maaha ilan sidaynu arki doonno shareecadu weliga waxay siisay in xuquuq bay siisay inantiina waynu soo aragno xuquuq baa la sii ay shareecadii siisay marka masalada inu hor taallaa waxa weeyaan ninkaasi saalixa ah dabalo fiirsa shekh wuxuu yidhi haddii aabbaheedu u keenay nin saalixa ah fii diini wa fii khuluqi laakiin yadii aanay doonayn looma guurinaya buu yidhi liannaha abad yadii baa diiday nin aanay ogoleyn in lagu qasbana maaha walaa nusawijuhaa birajuli اlfaasid ninkan faasidkaa ah iyadoo ay keensatay faasidun fii khuluqihi wa faasidun fii diinihi isagana looma guurinaayo liannahu kayru kufr kufr maaha sida sharcadu wax u kala ay wax u kala maaraynaysa eg sida shareecadu u kala maaraynayso ee ay masaalixdii u ilaalinayso bal u fiirso saalixan diintiisii iyo akhlaaqdiisii ay wanaagsantahay aabbihii uu daneeyey aabbihii masaajka wuxuu ku arkay nin dhalinyaroo adduunyadiisa haysta oo aakhiradiisa haysta oo salaada ku dadaalaya dabac maa ka galay wallahi nin haddaa ninkan aan u guuriyo ninkan dhalinyartaa aan inantayda u guuriyo aabba nin wanaagsan oo yacanii daara aan kaa weyneen diin iyo adduunyo iyo akhlaaq wax walba leh ayaan kuu soo helay maya bay tiri wayna dhacdaa kumma guursanaayo dhowr cisho bay dhowr cisho kadib baa waxay u keentay mid sigaarka burburinaaya oo khamriga burburinaaya oo salaa wax allaale wuxuu yahay aanad garanayn wuxuu yidhi kan wanaagsan aabbaheed keenay loo guurin maayo iyadaa diiday kan faajirkaee faasidkaana loo guurin maayo waayo kuf ayuuna ahayn wuxuu yidhi sheekhu xitaa haddii cimrigayga oo dhan ay ku dhammaysato biduuni zawaaj lam yakun waaliduhaa mukhti'aa lam yakun waaliduhaa mukhia hadday sidaa ku gabowdo oonay weligeen aanay guursan leanno kii uu keenay wanaagsanaana way diiday kii xumaa ay keensateena waxa weeye shareecadu waxaa leedahay kufuu ma aha ee aabbuhu ku taxakumi karaa tasarufaadkeega waxaanu aabbuhu inuu ka warwaro maaha oo ilaa inantaydii baa magaranaysaa sidaa ku gabowday waayo ninkii faasidkaha ee ay keentay baan eh, ayaanu diiday lam yakun waaliduhaa mukhtian liannahaa hiya alatii akhtacat iyadaa gafka iyo qaladka ku dhacday waasaa weeyaan asharطu eh, haali shardiga saddexaad waxa weeyaan ee guurkii saxnimadiisii loo ansa loo shardiyayaa waxa weeyaan waa waa alweli waay guurku waa inuu maalinka maanta ah yacni eh, inantii inay iska dhaqaaqdo uun maaha dadkii awladeeda ahaa waa inay ogolaadaan sheekhu wuxuu soo deliishaday eh, saddex aayadood iyo in eh, axaadiisna wuu soo deliishaday qowlka ilaahay falaa tacduluuhuna an yankixna aswaajahuna idaa taraaduu baynahum bilmacruuf suuraة الbaqara iyo ankixu اlayaama minkum الصaalixiina min cibaadikum waimaa'ikum aayadda saddexaadoo sheekhu soo deliishaday waxa weeyaan laba aayadood buu sheekhu ka hadlay xitaa tafsiirka suuraة الbaqara sheekhu ka hadlay labadan aay yani qowlka ilaahay walaa tankixu اlmushrikaati xataa yu'mina iyo walaa tunkixu اlmushrikiin u fiirso fiqiga uu sheekhu kala soo dhex baxay waxa weeyaan ilaahay marka raggii waxaa la yidhi walaa tankixu اlmushrikaati warramow dumar mushrikaada ha guursanina oon diin lahayn ilaa ay rumeeyaan dumarkiina waxaa la yidhi walaa tunkixu lmushrikiina mushrikiin ha u guurinina marka waxa weeyaan walaa tunkixu lmushrikiina dumarka waxa weeyaan eh, eh, eh, walaa tunkixu lmushrikiina rag gaala ah dumarkii aad owliyada u ahaydeen ha u guurinina alkhitaabu lilwliyaa buu sheegay walaa tunkixuu ha u guurinina almushrikiina ragga mushrikiinta ayaa ha u guurinina yaa lala hadlayaa alkhitaabu lilwliyaa yacni dumarka aad awliyada u tihiin ha u guurina oo gabadh aad weli u tahay nin kiristaana nin yahuudiya nin mulxida wuxuu doonoo ahaado ha u guurinina waay wuxuu yidhi ظaahiru dalaala fi اlaaya waxa weeyaan alula waadixa aayadda hore yani daliilku waa iska waadixo waa aragnaa in raggii lala hadlaayo waay sababta ah waa maxay eh, dee haweenaydii baa eh, hore ragowha guursanin ayaa la yidhi tan labaadna waxaa la yidhi awliyadii baa loola jeedaa ha u guurinina dumarka aada awliyadow tihiin mushrikiin ha u guurinina wadaliilu min asunnati daliilka dhinaca sunnihiina waa maxay ee laga daliishanayaa in weligii shardi laga dhigaayo waa qowlka nebiga sala allahu calayh wasalam laa nikaaxa ilaa biweliy laa nikaaxa ilaa biweliy nikaaxii sax noqonaayo weli la-aan waxa weeyaan yacnii xaqiiqadii sharciga ahayd ayaa ayaa meeshan la nafyiyaa oo la ay gabadh iska guursato biduuni idni weliyihaa waxawa nikaaxeygii sax maaha sax maaha waa weeyaan eh, xadiiskaasi eh, صaxaxu sheekh alalbani raximah اllahu tacaala imaam axmed iyo baa musnadka kusoo wariyey iyo tirmidi iyo ibnu maaja waxaa kaloo nebigu salى اllahu alay waslm yihi ayumaa imraأa nakaxat bigayri idni waliyiha fanikaaxuhaa baطilu fanikaaxuhaa bail fanikaaxuhaa bail gabadh walba oo kama qala nebi sal slam gabadhii guursataa bigayri idni waliyiha nikaaxaygu waa baail nikaaxaygu waa baail nikaaxaygu waa baail waa butnaan xaqiiqadii sharcigaa laleeyay waa baail waay kaasi waa adilada dhinaca qur-aanka iyo dhinaca sunnaha wuxuu sheekhu yidhi yacni haweenaydu dee waxa weeyaan dhinaca caqligeega naqsi baa ku jira waana run weeyaan oo waxa weeyaan caatifadeeda iyo mashaacirteedu ninka ugu horeeya la hadlaa in iska raacda laga yaaba imankana xitaa waxaa laga yaabaa nin aanay weligeed arag oo ay email ay u dirdirtay ama isagoo u soo diray ama telefoon ay kula hadashay wuxuu yahay waxaanu ahayn in iska raacda laga yaaba arrin khatar weeyaan marka in caatifadeedii iyo mashaacirteedii dhinaca ninka u iilanaysay in la xakameeyo weeyaan see lagu xakamaynayaa waxaa lagu xakamaynayaa in weligii u bal horta eego waa aya ninkani muxuu yahay ha ninkani muxuu yahay ma u qalmaa kuf ma u yahay haddii la odhan lahaa dumarku iyaga ha iska tasarufaan dee waxaad arkaysaa waxa weye midba iska raacaysa un ya iminka waxaan arrin baan ku dhex jiraa ilaahay reerkaasi ilaah u fudeeyo eh, soomaali maaha waa dadkan eh, subcontinentka ka yimid subxaan allah inantoodii ay soo korsadeen ay waxaa loo soo bixiyeen ay jaamacad geliyeen ayaa nin aan kuf ahayn ba iska raacay oy doonaysaa waaan intaan ku jirnay meelin maysni marka si kastoo ula hadallay kufkuma aha aqwaasha culimadaan u keennay dee abi wuxuu leeyahy saan inantaydaan u siiyaa ninkani kufba umay ahayd ayuha alikhwa walkhawaad masalada weliga in aad iyo aad looga taxadiro weeyaan waanan waynu soo aragnay labadaa shardi sida shareecadu ay tawaasunka iyo balanska ay uga dhexaysiisay xaqii ay inantu lahayd a ah, albint ama qofkii aada weliga u ahayd iyo awliyada xaqoogii shardiga afraad waxa weeyaan allahuma sal amed waa ashahaada waa in guurkii laga markhaati kaco oo waxaa maalinka maanta ah guurkii markhaati ka noqonaya laba shaahid oo cuduulah sheekhu xalkan mudakarada waxa uu ku yidhi wayushtaradu fiihimaa an laa yakuuna min furuuci aw usuuli zawji aw zawja aw lweliy labadii shaahid ee guurka markhaatiga ka noqonayey waa inaanay ka mid noqon furuucda iyo usuusha yani dhinacii aabbayaashii iyo dhinacii makaranaysa carruurtii zawjka iyo zawjkada iyo weliga yani abuzawj ibnu zawj ibnu zawja ibnu lweliy abulweliy sheekhu xagga waxa uu leeyahay kuwaasi saalixu uma aha dhinacii markhaatidii ama shahaadat alakh lakiin markhaatiga walaalku fain kana alcaaqidu alab fahiya غayr صaxiixa wain kana alcaaqid huwa alakh alakbar aw alakh alkabiir fahiya صaxiixa saasuu yihi laakiin masaladan sheekhu in meel kale waxa uu ku yidhi kutubtiisa ka mida wa qaala sheekhu raximah اllahu tacaala alqowl الثani fi اlmasأala qowl kale ayaa masalada ku jiro buu sheekhu yidhi oo maxay ah in markhaatiga waxa u ansaxaya yacnii kuwa aynu soo sheegnay eh, yakuunu shaahid kuwaasin ka mid ah min alusuuli aw alfuruuci wahada huwa q wahada alqowl huwa saxiixu bilaa shak in shaahidkii guurku uu noqon karo maalinkaa maanta ah yacni kuwa laftooda inuu inuu noqon karaayo qowlkaasi ayaa saxiixa y y masalada ugu dambaysaa eanu kusoo khatimayna shan mir baa inoo hadhay waxa weeyaan <clears throat> waxaa u daliila in markhaatiga guurka loo shardiyey nebigu sala allahu alay slam inuu yidhi waxa weeyaan laba shaahidoo cadliya ayaa guurka u shardiya saasay culimmada qaarkood ay leeyihiin waa qowl weeyaan qowl odhanaya waxaa shardi looga dhigayaa guurkii in laba mm, mm, shaahid oo cuduuri ay markhaati ka noqdaan wadahaba bacdu alculamaa'i culimmada kale ayaa waxay yidhaahdeen ilaa annaha laysat bishard shardi maaha bay yidhahdeen culimo kale wa annahu idaa uclina nikaax fa ina aliclaana yaquumu maqaama shahaada hadda bal fiirso culimmadii qaar baale waa in laba markhaati la helo oo shardi bay uga dhigeen culimo kale ayaa waxay leeyihiin maye haddii guurkii la iclaamiyo oo la sheego oo laydhaha hebel iyo hebla waxa weeyaan iclaankaasi ayaa gelaya meeshii shahaadada ee markaa shahaado looma loogama banaan loogama baahna waay wlmaqsuud huwa aliclaan waay washuhuud qad laa taxsul bihim alkifaaya fii bayaani nikax buu sheekhu waxaaba dhici kartaba in labada markhaati ee meesha cadliga lagu samaynayo jooga shahaadadaasi in bayaan kaafi aanu meeshii aanu eh, aan laga helin laakiin haddii la iclaamiyo oo yaani dadka loo sheegay inay hebel iyo heblaaya ay isguursadeen waxa weeyaan dee maqsuudkii iclaanka iyo shahaadada laga lahaa meesha waa laga helaya waay wاlxikmaةu min wujubi shahaadati in qulnaa biha buu sheekhu yidhi oo wujubi اliclaan xikmadda ka dambaysa in laba markhaati la helo in qulnaa biha ay in qulnaa biwujuubiha haddii aynu nahno shahaadadu waa waajib iyo waajibnimada iclaanka xikmadda ka dambaysa waa maxay waa in nikaaxii sharcigahaa laga sooco asifaax zinadii nin iyo naa guri ku wada noolo isna ku leey sheis my partner iyadina ay leedahay waa waa my partner ama waa girlfriend iyo boyfriend seebaa looga soocayaa guurkii sharciga ay xalaasha ahaa wuxuu yidhi ama waa waa shahaadadii haddaynu naa waa waa waajib shahaadadii markhaati markhaatiyaashii ama iclaankii waay eh, markaa sheekhu wuu soo gebagabaynaa masalada wuxuu yidhi fasaxiixu fi hada almas'ala sida saxa mas'aladani makhtaarahu shaekhulislaam ibnu teymiya raximahu اllahu tacaala sheekhulislaam ibnu teymiya wuxuu doortay buu yidhi wa huwa shard waxaa shardiga ima shahaada wa ima aliclaan haddii laba markhaati la helo iclaankii looma baahnaa haddii iclaankii la helana waxa weeyaan looma baahnaa looma baahno markaa in markhaatiyaashii wuxuu sheekhu markaa uu yidhi wa annahu idaa uclina haddii guurkii la iclaamiyo oo caqdigiisa laba markhaati aan la helin fa ina annikaaxa saxiixun nikaaxi waa sax weeyaan buu sheekhu yidhi shuruuddaasi ayuhal akhawaat aan ka soo hadlay maanta aan muxaadaradan kusoo gebagabeeyey waa shuruudda u shaaricu u dhigay ilahay baa dhigay shuruuddaasi lama bedeli karo lagamana saari karo waxaan doonayaa inaan ka helo shuruud kale laakiin wadaadadu waa in uh, sheekh cabdiwaajid uu uh, iga gar joogaa waqtigeyga waan dhamaystay laakiin qayb kale ayaan doonaya ka hadlo haddii fursad mar dambe aynu helo oo sheekhu uu kaga hadlay baabu shuruudi fi nikaaxi shuruuddii hore waxay ahayd uu guurku sax ku noqonayo kuwana waxa weeyaan waa kuwa shuruudda ilaahay u dhigay ee la bedeli kareen shuruuddan kale waa shuruudda labada qof ee isguursanaya ay ay kala dhiganayaan ay kala dhiganayaan Eh, wbilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat llahi barakaatu